آمين أما بعد أيها السادة الأعزاء هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب أن يقدم تحية العاطرة المباركة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك وبعد kitaabka kariimka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu sheegayaa isagoo ina amraaya oo nala dardaarmaaya na xusuusinaya idaylkeen ayaa wuxuu dhahayaa wa wawfuu biاlcahdi ina alcahda kaana mas-uula ilmihii aadamow oofiya ballantiinna waxaad ballanqaadaan oofiya ballanta maalinka qiyaame waa laysweydiinayaa qofka waxa loo dhiibay waa lala xisaabtamaa waa la weydiiyaa maxaa kuu qabsoomay maxaad ummadda u qabatay mas-uul waa qof hawl loo dhiibtay mar allaale marka waxa loo dhiibtay wixii loo dhiibay sidii loogu dhiibay inuu u qabtay iyo in kale waa la weydiinayaa waxaad garanaysaa aayaddan qof walbaa inuu yahay mas-uul qof dhihi kara oo ka baxsan mas-uuliyadda ma laha kan ugu yar ayaa wuxuu mas-uul ka yahay nafsadiisa waa hadduu qaangaaray cid walbaa marka waa mas-uul qof raaca xaas qof uu mas u raacdo cayaal qof ciyaalkii jaga loogu sii daro cid walbaa waa mas wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula war dhexdiina ballamaha aad kala qaadaan iyo ballamaha ilaahay aad ka qaadeen ilaa waaguna abuuray ballamaha oofiya oofiya bimacnaa waxa weeyaan taasaa khayr adduunye iyo khayr aakhiro noogu jira ilaahay waana jecel yahay walaalayaal ilaahay nama necba aad iyo aad ayuu noo yahay dhankaabuu nagala hadlay dhankaa nagala hadlay rusul buu soo diray wax walba wuu noo dhammaystiray wuxuu yidhi aakhiro waddadaa soo qaada aakhiro sidaan haddaa yeeshaan janna idingeynaa jannada isagaa leh caafimaadka cimriga irsaaqda waxoo dhan allaa leh waa laydin laakiin ka bixi weydaan isla markii miyaa nala cadaabaya may nalama cadaabayo waa naloo kaadinayaa haddana weli caafimaadkii irsaaqdii waad cunaysaa caasina waa tahay waad soconaysaa waa lagu kaadinayaa waad sii fogaanaysaa waa lagu kaadinayaa markaad aad u fogaatid waxaa laga yaabaa haddana in ilaahay uu ku soo celiyaa laga yaabaa ilaahay kafuururaxiim waa walaalayaal aad iyo aadna waa noo jecel yahay alleh subxaanahu wa tacaala mawduuca cinwaankeena waxa weeyaan aaway mas-uuliyaddii aaway mas waxaan la hadlayaa abcan waa walaalaheen waa walaalahiin allaha xifdiyo xilka ay hayaana ilaahay hala garab galo wadada xaqa ahna allaha tuso waa dadka aanu u dhiibanay xilka iyo masuuliyinta uuliyiinta aan u dhiibanay weeyaan shacabkan waad garanaysaan shacab saddex sano soo dhibanaa weeyaan aad iyo aad u masaakiin ah in badan baa waxyeelo soo gaartay ka soo gaartay dhulkoodii bannaanka markay u soo baxeenna ay soo gaartay ilaa io way cabanayaan shacabkan saddex sano dhiiggoodaa la daadinayay waa la soo qixinayey guryo ma haystaan inta gudaha ku jirta waad garanaysaan idaylkiin ammaan daro iyo amni daro iyo nolol xumo ayay la joogaan iyo waxbarasho la'aan ma haystaan asaasiyaadkii waad garanaysaan idaylkiin inta soo baxday ee dariska ahna qaxootiyadaasaa kaneecadii iyo dhiqlihii uu ku cunaya oo nafaqdarro ay la ildaran yihiin gabdhaheenna waa kuwana la kufsanaya maalin walba inta dibadaha jirtayna yaynan u malaynin raaxa inay ku nool yihiin waa kuwana idaylkood kuwa halkan fadhiya aragtaan waa kuwa ka soo cararay halkaa idaylkood rumatizama ku soo wada dhacday dhabarkay ka wada muruxsan yihiin say barafka u xamaalayeen hooyooyin aan socon karin baad arkaysaa heeryo saaran shan koor lix koor kabii askarta saraawiil jinisa u xerxeran madaxii sidaa oo kacaa ku faaya idaylkood gacmahay ka wada burbursan yihiin qabow baa dilay way wada xanuunsan yihiin idaylkood war dadkan dal iyo dibad iyo jaar iyo meel walbaa ku dhiman ku dhiban soo dadkaan dadkaan u dhaaranay ma aha dadkana saaray kuraasta sow ma aha dadkaan ku dhaaranay kitaab u marnay in aan wax u qabanayno sow maaha in yar haddaan walaalaheen madaxda xusuusiyo wallaahi shacabkan aad aragtaan aad bay noo jecel yihiin waa haddaan madax nahay anaa iska cabiraya aad bay noo jecel yihiin mar allaaliyo marka aan doonno in aan doorasho aadno noqonno mas-uul shacabkeenna qalbi wanaagooda nagu sugi mayaan gudihii dalkay bannaankii u soo baxayaan waad aragteen iyagoo caleemo qoyan calamo qurux badan dhar qurux badan durbaanna garaacaya ayayna soo dhoweeyaan marka waxbaan u ballan qaadnaa haddaad i doorataan oo aan madax noqonno waxa ayaan idin samaynaynaa oo waxyaabahay u baahnaayeen madaaris baan idin samaynaynaa amnigaanu soo celinaynaa wadooyinkaanu dhiseynaa isbitaalaanu dhiseynaa webiyaanu jeexeynaa de waxa waaye waa jannaanu idin gelinaynaa waa wixii loo baahnaa shacabkan intaasoo sano dhib ma allaala markaan ballan ballanqaadno shacabkeennii quruxda noo soo dhoweeyey kashi iyo laabta noo soo dhoweeyey gacmaha furu nagu soo dhoweeyey haddana wayna dooranayaan wayna saarayaan markay kaalintoodii ka soo baxaan walaalaheen oo ayna doortaan oo kuraasta ayna saaraan waxaa la gaaray wakhtigeennii doorkeennii ma ka soo baxnaa wixii aan ballan qaadnay idinkaa idin weydiinaya ma ka soo baxnaa dhaarihii aanu u maraynay sano mar walbo aan mas-uul maamule agaasime maareeye xildhibaan baarlamaan madaxweyne ma ka baxnaa ballamihii aanu qaadnay yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur marka hore ballamaha aan qaadayna qalbigeenna waxa ku jira allaa og subxaanahu wa tacaala ilaahay kitaabkiisa wuxuu nooga sheekaynayaa qisooyin dhab ah war soo ma aaminsanin kitaabka kariimka ah dad horaa jiray balama qaaday ballamihii ay qaadeen markay ka soo bixi waayeen ilaahay way ku gaboodfaleen ilaahay bay ballamo ka qaadeen way ku gaboodfaleen ballamihii way buriyeen iyo ummadaha wixii ku dhacay ilaahay baa noo sheegaya kitaabka idaylkeen wada xufaad baynu nahay mas-uuliyiinteen waa wada xufaad diinta way yaqaanaan qur way yaqaanaan idinkaa wada mas ma aha cid shishe la hadlayo aniga intiina isoo eegaysa iyo intiina meediyaha iga arkaysa weyaan waxaan la hadlayo kitaabku wuxuu la hadlayo ma aha jeebkayga waxaan ka keensaday laakiin allah inala hadlaya waxaan idin xusuusinayaa kelmadda alleh allah wuxuu dhahayaa isagoo ka warramaya ummadihii hore wa minhum man caahada allah lain aataana min fadlihi lanasadaqanna ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ilaahay wuxuu leeyahay waxaa ka mida insaanka sabab nuzuul ay lahayd laakiin hadda inagoo dhan bay inacamimaysaa waxaa ka ah dad ilaahay ballan la galaaya oo dhahaya wax ballan lala gala alla u wanaagsan cashaan ilaahay khasnadihiisu ma dhammaadaan markaad ballan ka qaadid ilaahay oo wax ka berid markiiba waad helaysaa laakiin insaanka waxba ma haysto waxaa ka ah dad ilaahay ballamo ka qaadaya oo dhahaya lain aataanaa min fadlihi lanasadaqanna walanakuunana min asaalixiin faqiiriin masaakiin ayaynu nahaye haddii ilaahay jeebkeenna waxgeliyo oo uuna hodmiyo oo lacag uuna siiyo xoolo uu noo yeelo hee maxaa samaynaysaan lanasadaqanna waanu sadaqaysanaynaa dadka kale annagoo kale a masaakiintaanu ka dharjinaynaa walanakuunana min asaalixiin ah, saalixiin ayaanu noqonaynaa muslixiin ayaanu noqonaynaa adduunkaanu wax wanaagsan ku samaynaynaa ballamay ilaahay la galeen ilaahay eeg falamaa aataahum aataahum min fadlihi markuu ilaahay siiyey si qalbiyay u ducaysanayaan si qalbiyay ballamo u qaadeen ilaahu waxa haddaana siisid waxaasaan samaynaynaa warma sidaas ahaa hooya falamaa aataahum min fadlihi maay sameen maxaa la rabay ilaahay wuu ka soo baxay fiiri ballanti ilaahay wuu siiyey iyagana inay ka soo baxaan baa la rabay sow maaha bakhiluu bihi watawallow wahum mucriduun ballantii bay ka baxeen way bakayleen xoolihii iyagaa kaydsaday iyagaa tiriyey iyagaa bangiye dhigtay iyagaa ku intifaacay away sadaqadii dadkaanu gaarsiinaynaa waxbaanu ku islaaxinaynaa way diideen ilaahay muxuu sameeyey marka ballan bay qaadeen way ka baxeen sida annaga dadkeenna waalidiinteen walaalaheen ilmo adeeradeen dadkeennii marka ay shacabka masaakiinta ah ballama u qaadaan ballamihii way ka soo baxayaan dadka oo xilkii waana la saaray laakiin ballamaha ma oofinaa mise ma oofinno anigu oran maayo way oofiyeen ma oofinin qof walbaa ha xisaabiyo xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu qalbigaaga aayadan kor saar dadkaa booskooda isgeli haddaad ka soo baxday ballantii oo ilaahay wixii uu kugu ogaa awooddaadu ahayd aad bixisay ku bishaarayso janno ku bishaarayso rasuulkii abul awfiyaa halka uu maray umbaad maraysaa jannadii uu galay baad gelaysaa maalinkaa umbaad tegaysaa harka alle maalinka har kale aanu jirin harkiisa mooye awfiyada dadka ah ee ballamaha ka soo baxa ee ballamaha fuliya halka ay galeen haddaadan ka soo bixin sawmaha kuwa maxaa lagu sameeyey ballanta buriyey faacqabahum nifaaqan fii quluubihim ilaa yowmi yalqownahu ilaahay markiiba qalbigooda wuxuu ku tolay oo uu geliyey oo uu ku shaabadeeyey nifaaq gaalnimo nifaaq waa gaalnimo afka muslim hooska gaal nifaaqa wuxuu ku dheganaanayaa ilaa yawmi yalqownahu ilaa maalinka ay la kulmayaan alle allah ay la kulmayaan waa allehe waa allihii ay ballanta uga baxeen maxaa u yaalla raggaasay kula tahay war ma jiraa mid intuu ballan ummad u qaaday masaakiin u qaaday dhibban garoobbo agoommo agoommo dad soo qaxay ilmo yaryar masaakiin maxaas intuu ballan u qaaday uga baxay ma jiraa faacqabahum نفاقا في قلوبهم ilaa يوم yalqownahu oo sidaa maxaa loogu galay oo nifaaqa qalbigooda loo geliyey waa laba shay bimaa akhlafu llaha maa wacaduuh wa bimaa kaanuu yakdibuun waa ballantii ay gaboodfaleen oo ay buriyeen iyo beentii ay sheegeen bimacnaa markii ay ballanta qaadayeen way ogaayeen inaanay fulinaynin keliya maxay ka ahayd mar un waxaan haddaad heshid lacagahan haddii ilaahay ku siiyo ilaahay bay sirayeen macnaha waa ballantii ay ka baxeen iyo beentii ay sheegeen ilaahay baan kugu dhaasheeg labada ceebood labada ceebood ee dadkaa qalbigooda nifaaqa loo geliyey ilaa maalinka qiyaamo waxa weeyaan waa labadaa shay ballantoo la buriyo iyo been la sheega labadan sifo ee damiimka ah khabiidka ah yaa iska leh ma muslim baa leh abadan muslim been ma sheego muslim ballan ma buriyo dadku ilaahay ka hadlaya waa munaafiqiin hore gaal iyo gaal u eke oo munaafiqa ah ayaa beenna sheega ballanna buriya waa laba sifo aad iyo aad u xunxun qolo kalaa jirtay iyana sidoo kale sanamyo yaryar bay samaysanayaan maraakiibtay saaranayaan badahay ku baxayaan badahaasaa ganacsigii sii socdaa la soo socdaa waagii hore matoor ma jirin doonyaha shiraac ayay ku socon jireen ilaahay baa dhahaya alle waa ka socodsiiya doonyaha ku socodsiiya badda dabayl qabow ku socodsiiya marka ay dhexda marayaan ogowsana miyay wataan ilaahyaaley wataan wax tari mayaan ilaahyadan waxa wada ee soo wada ee sii wada waa kuwi waa alle subxaanah mana caabudayaan jazaarnimada fiiri laakiin sanamyadiisay u caabudayaan oy u faraxsan yihiin ayaa dabayl ay dhabanaysaa dabayl baa imanaysa markaasay kicinaysaa hirkii halkaa iyo halkaasay kaga soo dharbaaxaysa mawjadii baa kacaysa nafsaday u yaabayaan markay arkaan inaan maanta ilaahyadoodii ayan waxba taraynin oo badihii ay ku wada daateen ilaahyadii oo ay ka baqaan maanta inay dhintaan iyagoo ka fog reerahoodii iyo ciyaalkoodii iyo hantidoodii ilaahay wuxuu leeya marka xaaladu sidaa ay tahay dacaw llaha mukhlisiina lahu ilaahay baryaayaan iyagoo u khalis cibaadada ilaahay kulligood qalbigaasay ilaahay ku xirayaan oo ay u furayaan markaasay ilaahay baryaayaan maxay dhahayaan lain anjaytanaa min haadihi lanakuunanna min ashaakiriin ilaahw tan maanta haddaad naga badbaadisid kuwan wax qaban mayaane oo aad reerahayagii noo celisid ilaahow ballan waxaa ah in aan noqonno kuwa shukriya hadday gaalo yihiin duwaaba gaalay kuwa sanami caabudaya waanu muslimaynaa hogaankaanu ku dhiibanaynaa dad shukriyo wanaagsanoo muminiin ayaanu noqonaynaa ilaahay wuu badbaadinayaa falamaa anjaahum idaa hum yabguuna fi lardi bigayri اlxaq eeg mar allaala markii la badbaadiyey falamaa anjaahum ee intuu baddii hirkii intuu joojiyey dabayshii joojiyey soo celiyey reerahoodii u keenay maxaa loo baahnaa haddaadna badbaadisid ilaahayo hee sidaasaanu yeelaynaa waa ballan la kala qaatay okay qalinkaa lagu kala duugtay markaasaa la soo celiyey ilaahay uu ka soo baxay tiisii toodii baa la rabay did insaankii daciifka ahaa ballanta ka baxaya ilaahay qaadirka ahaa casiiska ahaa muqtadirka ahaa ayay uga baxayaan mar allaal marka la soo celiyey idaa hum yabquuna fi اlardi bigayri اlxaq markiiba dhulkiibay ku kibraayaan bimacnaa meeshoodii ayay ka sii miisaayaan war annaga unbaa ismoodsiinee waddu maba kacsaneenba sanamyadoodii caabudaayaan soo urursanaayaan gaalnimadoodii meeshiiay ka sii bilaabayaan laakiin ilaahay fiir subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha annaas innamaa bagyukum calaa anfusikum gardaradiinaan ballankabixiinaan beensheegitaankiinan dulmigiinan waa un korkiinna annaga waxba nagama goynaysaan waxba nama yeelaysaan idinkuu idinku soo noqonayaa waxaad u xilateenna mataaca alxayaati اddunyaa waa nolol yar oo mataac raaxo yar oo waxa weeyaan aan faa'iida lahayn uma ilaynaa marjicukum huwaad noo soo laabanaysaan goor dhow yaad u soo laabanaysaan allihii aad ballanta uga baxdeen intaasoo jeer aad beenta u sheegteen ayaad u soo laabanaysaan fanunabi'ukum bima kuntum tacmaluun beentii iyo ballanka bixiddii iyo dulmigii iyo baqyigii gardaradii markaas ayaanu idiin sheegaynaa faa'iidadeeda oo aad arki doontaan hanjabaad ka weyn miyaad aragteen walaalayaal war ummaddeennii waa dhiban tahay gudaha iyo dariska iyo dibadda intuba way ku dhiban yihiin waxay u baahan yihiin wixii loo ballan qaaday in loo qabtay u baahan yihiin nolol bay u baahan yihiin wadankoodii bay ku nool yihiin intu gudaha wadanka joogta idaylkood waxay u baahan yihiin nolol qancisoo raaligelisay u baahan yihiin waxay cunaan bay rabaan waxay huudaan bay rabaan madaarisay wax ka akhristaan bay rabaan oy jahliga isaga qaadaan cilmi bay u baahan yihiin amaan iyo waxay u baahan yihiin amni nolol bay u baahan yihiin war wadanka xagga aan ku leeyahay waa maxay intuba idinkaa noo ballanqaaday sow maaha gurigaygii hooyo dhulkaygii hooyo halkii aan ku dhashay maxaan ku leeyahay war muwaadinkii dhulkiisa muxuu ku leeyahay muwaadin walbo caalamka caalamkan dul saaran uunkan dul saaran dhulkiisa hooyo muxuu ku leeyahay waa inuu helaa guri afar gidaar leh oo saqaf leh ka celiya dhaxanta qabowga roobka kulaylka oo uu cadowga ka galo gurigaasuu ku leeyahay daarad ilmuhu ugu ciyaaraan wuxuu ka leey ku leeyahay wax ay cunaan quutulyoonka inay helaan hu inay helaan shaqo inuu helo waxbarasho inuu helo aasaasiyaadkii dhulka hooyo mas-uuliyiintiinaanu ku leenahay waa waxaad noo ballanqaadeen na siinaysaan oo aad naga warqabaysaan caafimaad baanu u baahannahay waa wada xanuunsannahay idaylkeen intuba idinkaanu idinku nool idinku leenahay dhulkaygii hooyo ee aan ku dhashay kusoo barbaaray qaaliga ah qalbigayga ku weynaa anoo dhex jooga seen u galaa xero qaxooti oo gurigayga gurigaygo kan ah oo aan arko agtiisa see xero sili ku wareegaysan aan bacanta la iiga dhiso aan u geli karaa oo xero magacale aan u geli karaa mishaari la iigu karin karaa cambuulo saf aan ugu geli karaa anoo muwaadin ah say ii biili kartaa wax ii siin kartaa islaam waayeela gaal ah meel foog ka timid intay ii imaado dhulkayga hooye ay mishaari subax walbaba aan ugu kal lahaa oo aan jaqafka baaquliga ugu horsanayaa aaway mas-uuliyiinteennii aaway aaway dadkaanu saaranay aaway dadkii noo ballan qaaday war ma dhulkeenna khayraad ku yar ilaahay baa idinku dhaarshe miyaanu khayraad lahayn miyaanu webiye lahayn miyaanu macdan lahayn miyaanu beero lahayn miyaanu xoolo lahayn waxaan aaminsannahay dhulalka adduunka kuwa ugu kuwa ugu qaalisan ugu khayraad badan inaanu ka mid nahay dadkeennu waa yar yahay dhulkeennu waa weyn yahay bad iyo webi ayuu leeyahay laba bad iyo webiyo aaway mas-uuliyiinteennii aaway dadkaanu doorannay warsow idinka maaha dadkaanu doorannay soo idinka i arkaya maaha ee maqlaya seeh islaan gaal ah oo aanan dal iyo maaragtaaye i diin iyo wax aanaynan wadaagin wax aan wadaagna aanay jirin say igu naxariisanaysaa aawey kaan isku hilibka ahayn aawey aawe ki aabbahay dhalay aawey kii adeerkay dhalay aawey kaanu isku dhulka ahayn aawey aawey aawey kaan saaranay kursiga aawey see dhar tabalcaaro ah dhar huudhey ah oo la soo xidhay inta la iisoo dhaqli iigu keeni kara oo aan u xiran kara soo idinkana ma aydan dhihin waanu inta aradan dhar baanu siinaynaa sow idinkina yiri ma gudaha ku jirtay waaka war waxaan xilkan aad qaadeen waa laisweydiinayaa maanta hadaanu jirin haddaanu jirin maanta cid muraaqabaysa oo ilaalisa oo la xisaabtanta oo nala xisaabtanta haddaanay jirin ina alcahda kaana mas-uula wallaahi waa laisweydiinayaa maalinka qiyaama yaa ayuha اnnaas inamaa bagyukum alaa anfusikum inamaa bagyukum calaa anfusikum beenta aad noo sheegaysaan iyo gardarrada ballanta aad nooga baxaysaan calaa anfusikum war ninka xoolaha soomaaliya yaaloo dhan soo qaata ee la soo tagay soo leexsada war shacabkuu ka soo leexsaday ma waxbuu u dhimay bay idanla tahay may wallaahi inaan waxba u dhimin waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed ee masaakiinta dhiban la dhacow waxaan leeyahay sabra fasabru jamiil wax lidinka qaaday ma lahaba yaraatee waad noolaanaysaan qof rasuulkaa dhahay sal اllahu alayhi wasalam wallaahi naf inaanay dhimanaynin ilaa irsaaqdeedii aajasheedii ay dhammaysato wixii lagu qoray uurka hooyada maalinkii afar bilood aa jirtay cid kaa qaadi karaysa ma laha ku qanca kuna raali ahaada ninka waxaagii dhacay ballantaadii ka soo bixi waayey hantidaadii kaa dhacay ilaa in badan baa lays laysdhacaye waxba kaale ma uunan tegin wuu kuu qaaday wuuna ku soo celinaya isagaa culays isa saaray waa kuu naxay ah ayuha aalim waa kuu naxay ayuha alkhaadir kaaga ballanta buriyow beenta shacabkiis u sheegow waa kuu naxaya ilaahay u soo laabo shacabkan way noolaanayaan ilaah bay leeyihiin aanan halmaansanayn la socotaa adigii mas-uulka ahaa haddaad ilowday shacabkaagii shacabkan waxay leeyihiin ilaah aan halmaansanayn ku raali ahaada sidaa iyada ah waxa aad soo qaadeen ee yar ama aad leexsateen sun ka qaadaysaan wallaahi sun ka qaadaysaan xabiibkaa ina dhahaya ku saliya xabiibkiine wallaahi wuu dhaaranaya waxa dhaaranaya waa asaadiqu almasduuq alladii laa yantiqu can اlhawa in huwa ilaa waxyan yuuxaa xabiibka hadalkiisu waxyiga aha ayaa dhaaranaya oo dhahaya wallahi la ya'khud axadu minkum shayئa bغayri xaqihi إilaa laqiya اllaha yaxmiluhu ywma اlqiyaamة diinteena caadilsanaa caadilsanaa diinteena waa diintii masaakiinta weeyaan diintii masaakiinta weeyaan diinteenna macaankeeda eeg wallaahi midkiinna shay shay ayaa la yidhi ha yaraado ha weynaado uusan xaq u lahayn ma qaato ma leexsado macaawino la keenay ma leexsado shay uusan xaq u lahayn ma qaati midkiin ilaa hadduu qaado ilaahay maalinka qiyaama wuxuu la kulmayaa shaygii uu qaaday intuu doona ha la ekaaday isagoo xambaarsan oo sida warkaa shacabka dhiiggiisa cabbaayay ee ganacsatada ah taajirka ah businessmaanka ah saddex iyo labaatan sano sharci la'aantan iyo is-ilaalin la'aantan ka faa'iidaystay ee aanan ilaahay iska ilaalinin ee waddanka geynayay daawada dhacday geynayey geynayey cunnada dhacday geynayey oo sacab oo shacabka masaakiinta ah ee dagaalada iyo cudurrada ay diloodeen uurkooda gelinayay sunta ee cunayay dhiiggooda ma kula tahay in sidaa looga haraya may ee saddex iyo labaatan sana ka badan intii uu cunayey ee xaaraanta uu ku cunayay ee uu khiyaanayey isagoo sida ayuu la imanaya oo uu la kulmaya ilaahay ha ku bishaaraysta sidaa iyada ah dabcan waa ay ku bishaaraysta sidaa iyada ah wallaahi shay baxaya inaanu jirin war haddaad deen bixisaan shacab yahow masaakiinta ah ilaahay ilaahay garabkiina ha galo ha ydin xoojiye shacab yahow haddii dayn aad bixisaan sow kama aydin sugteen in muddo ah waxa laydinka dhacay ama ha laydinka boobo ama qalin ha laydinkaga qaata ama si xeelada ha laydinkaga qaatee sabra way idiin soo noqonayaan bal daynta aad bixiseena laga yaabaa inaad heli weydaan oo laydinku inkiro laakiin waxa laydinka qaatay ama mas-uul ama taajir ama ha idinka qaatee cadowe way idiin imanayaan waa la hubaa si xaqiiqa ah maalinka qiyaama mana dheeree maalinka qiyaame ogaada wallahi inaanu dheereen maalinka qiyaamaha ah laba midkood ayaad ku helaysaan xoolihiin iyo ku bishaaraysta ka guriga laga qaatow ee aabbihii la dilow ka kale ee hooyadan garoobka laga dhigay ninkeeda la dilaay kaa kale dukaamada laga dhacow kaa dhulalka laga dhacay qaylinayow maalin walba ku noqnoqonaya maxkamadaha lacagna aanan haysaninow ku walboo dhacan ka inta la soo cayriya qaxootiga joogo wax tabanayow war wixiini waa garanti boqol kiiba boqol waad helaysaan waa laydin qaade laydinkama qaadina ku bishaaraysta laba shay ayaad ku helaysaan haddii xaabo adduunyo waxyaabo maadi oo la taaban kara laydinka qaaday noocay doonaan ha ahaadeene waxaad ogaataan iyagoo ka qurux badan kana qaalisan kana anfacaad badan ayay idiin soo noqonayaan maalin aad uga baahi badan tihiinee la socda laba shay ayay idinkugu soo noqonayaan xoolihiinna ah imaa iyagoo xasanaad ah oo dadkii idin dhacay inta laga soo qaado salaadoodii soonkoodii zakadoodii xajkoodii in inta lasoo qaado laydin siiyo aad faaidaan goormed faa'idaysaan waa maalin uu xabiibku leeyahay sala allahu calayhi wasalam maanta waa maalin qofka insaanka ah u baahnaanayo hal xasanaadoo uu ku badbaado hal xasanaadaa ku geenaysa jannada maalinka iyada ah waa la isdhacayaa waxa waay wanadacu lmawaaziina alqista liywmi alqiyaama miisaan caadil ah ayaa ilaah caadil ah uu dhigayaa maalinkai cadaalad baa jirta dulmi ma jira garabayshin ma jira qabiilaysi ma jira in adeeraysi ma jiro waa isnaqaani diaspora isla ahayn xaggan iskala nimid ingiriiska ma jirto maalinkaa wanadacu lmawaaziina alqista liyowmi alqiyaama waa maalin qalbiyadu farxayaan maalinkaa waa maalinkii dulmana uu heryada iska qaadayo oo uu qoslayo oo orxayo qof walba uu qancayo laakiin daalimkii ay u tahay hoog iyo halaag imaa si xasanaada inuu kugu yimaado haddii miskiinka xasanaad aanu lahayn in dembigaagii inta la qaada isaga madaxa loo saaro lagu fududeeyo labadaasoo kugu imaana laakiin lacag kuu iman mayso guri iyo ku iman mayaan imaa xasanaad inaa heshid imaa dembigaagii in lagaa qaada labaduba waa labo wanaagsan oo loo baahan yahay maalinkaa marka waxaan u naxayaa dadkan culayska qaadahaya eeg weliba saa laguugu keenayaa see buu ku imanayaa qofkan wax dhacay qofkan wax bililiqaystay qofkan dhiiggii iyo galay qofkan xoolaha dadka dhacay ama qalin ama maaragtay ha ku dhaca caqliye rasuulkaa dhahaya sal اllahu alayhi wasalam war yaanu ila kulmin midkiin saxaabadu ku dhahaya eeg yaanu ila kulmin midkiin isagoo sida neef geelo qaylinaya neef lo'o qaylinaya neef riyo oo ciyaya oo uu qaadi la'yahay xoolaha waxaasay ahaayeen waagii hore laakiin maanta dowlad dhan dowlad dhan ummad dhan ninkii oo sida isagoo la kacaa ku oo uu dhahaya akithnii yaa rasuul allah rasuul allow ii gargaar oo aan ku dhahayo soo kuuma aanan sheegin waxba kuuma qaban kara maanta miyaanan hore kuugu sheegin war ilaahay hala kulmina wadadu waa dheer tahay waa caqabo badan tahay waa mugdi waa boolaa yaale war ilaahay hala kulmina idinkoo culus ilaahay hala kulmina war ninka dawlad dhan leexsaday muxuu faa'iday hun guri weynaa ummad dhan ninkii leexsaday xoolaho mas-uuliyiintood wixii oo dhan war maalin baa jir waxaanoo dhan laiska gooynaya wallaahi waxaabaad moodaaba dadka masaakiinta ee qaxootiyada jooga maanta qalbigooda in uu leeyahay iyagoo la hadlaya xildhibaanada la hadlaya wasiirada la hadlaya madaxda la hadlaya mas in ay leeyihiin jeeq waa quusteene ogow in ay maanta leeyihiin qof walba agoomadii garoobadii masaakiintii dadkii dee dhulka yaalay ducafada ahaa in loo gargaara la rabay waxaabaad moodaa maanta inay leeyihiin yaa ayuha annaasu inamaa bagyukum calaa anfusikum متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم bima كنتم tacmaluun waxba nagama qaadaysaan maanta maanta waxba nagama qaadaysaan waa noollahay annaga gaalba hana quudiye dadkii walaalaheenna ah haddayna halmaameen ya oo iyaguuna isracdaysanayaan iyaguuna ay boobtamayaan kii lacagta lahaa ee ganacsada ahaa kii awoodda lahaa ee mas-uulka ahaa kii madaxda ahaa ee dee wax kari karay wixii oo dhan oo aadna halmaanteen aad nagu ilowdeen meeshaan dilqaha iyo kaneecada badan dadka lagu kufsanayo cudurrada badan ammaanka daran mugdiga ah dhaxantii roobka aynuugu dileen idinkana aad qusuur qusuur ku jirtaan daaro ku jirtaan jannooyin ku jirtaan innamaa bagyukum calaa anfusikum dulmiga ay gardarrada korkiina un weeyaan waxaanu leenahay allah allah allah ilaahay baanu leenahay nama halmaansana ilaahay laakiin u tura nafsadihiin waa idin jecellahay wallaahi wax naga qaylisiinaya wallaahi waa jacayl aan idiin qabno waxaan aragnaa in badanoo walaalaheennaa haawi inay ku sii socdaan jaxiimo inay ku sii socdaan inay xaaraan cunaayaan dadkii ay mas ka ahaayeen masaakiinta ay dhaleen ehelkoodii quu anfusakum wa ahliikum naaran in ay siinayaan sun inay siinayaan baragadaro inay socoto wallahi waa idin naxeenaa wallahi waa idin naxeenaa ilaahay u laabta ilaahay u soo walaalayaal waad garanaysaan ninkii cajiibka ahaa cumar ibni cabdilcasiiz wuxuu la taliye u ahaa malik boqorkii khaliifkii muslimiinta sulaymaan ibn cabdilmalik la taliye uu ahaa maalin bay xajka isu raaceen cumar waa la taliye sulaymaan ibn cabdilmalik ayaa boqor ah xajkii ayaa la joogaa waa maalin carafa markaasaa wuxuu eegay dadkiio dee buurtii buuxaanoo dharcaad wax ceraystay wax germadow ah raggii haweenkii ciyaal wixii oo dhan meeshii oo aad u buuxdo xoogahoo marka isla weyne ayaa gashay boqorkii sulaymaan wuxuu yidhi wuxuu la hadlayaa cumar cumar ibn cabdilcasiis eh, ma aragtaa buu yidhi dadkan ah, fiiri dadkan faraha badan eeg xaggaa eeg xaggaa eeg eeg eeg eeg eeg cumar ahludiin buu ahaa reer amawiyiina ninka ugu cilmiga badan buu ahaa markaasuu sidaa intuu u eegay wuxuu yidhi boqorow wax ma kuu sheegaa haaulaa'i raciyatuka alyowm adan wahum hadan khusamaauka cinda allah war hadalkan ha maqla mas-uul walba mas-uul walba oo xil haya reerkiisa ha ka hayo beeshiisa ha ka hayo magaaladiisa ha ka hayo gobolkiisa ha ka hayo wadankiisa ha ka hayo haaulaai raciyatuka alyawm wahum hadan khusamaauka cinda allah maanta waa raciyadaadii hoostaaday joogaan ha kuu badnaadaana ama ha kuu yaraadaana malaayiin ha kuu ahaadaana ama balaayiin ha kuu ahaadaana maanta waa raciyadaadii ku faan laakiin waxaad ogaataa wahum hadan berito iyaga khusamaauka cinda allah berri iyagaa kula doodaya malaayiinkan aad ku faanaysid mid walbaa imanaya ilaahay hortii ayuu imanayaa wuxuu ku dhahayaa xaqaygii isii intanoo malaayiine xaqoodii kaa soo raadsanaysa maalinka qiyaame ogow wuu naxay ninkii eeg waxa la xusuusiyey madaxdeennu ma xusuusna taa iyada ah ma xusuusna maalin qiyaame ilaahay hortii ma xusuusna malaayiintan dayacan ku dayacan gudaha bannaanka dibadaha ku dayacan mid walba inuu maalinka qiyaame imanayo afar sanahay ama shan sanahay waddanka haddaad doontid mid walbaa imanaya kii xanuunsanaa ee aad ogaan weyday aad daaweyn weyday kii gaajaysnaa ee masaakiinta maaragta ku dhintay gaajada kii kale cudurrada u dhintay kii kale ee la dhacay kii la kufsaday kii la dulmay kii ilmaha la agoontimeeyey hooyadu hooyooyinka la garoobeeyey waxaasoo dhan maalinka qiyaama ilaahay hortii bay imanayaan adoo miskiin ah daliil ah xaqiir ah ilaahay hortii ayay faraqa ku qabsanayaan oo ay ku dhahayaan xaq xaqii xaqii aaw xaqan kugu lahaa aaw ballantaa iga qaaday aaway adduunka waan ku soo silcay wakhtigaygaan soo qaatay si xun baan ku soo qaatay xaqaygii baan rabaa maanta maalinkaas ilaah caadil ah miisaan caadil ah xaalad iyada ah xaggee la war maalinkaa waad garanaysaano in badan baa tegey oo aaday oo ilaahay maanta la jooga kii la dulmay iyo kii wax dulmay maanta way tageen adduunkana waa ku nool yihiin war dhowaan baynu tegaynaaye wallaahi waynu tegi dhow baynu tegi ilaah weynaynu u tegiye war maanta haddaad joogto adduun oo nafsad ay kugu jirto waa ku jecel lahaye annagaa ku saaranay xukunkee annagaa mas-uul kaa dhignaye annagaa codad ku siinaye war maanta ka garbax dadka masaakiinta intaa wax u qaban kartid u qabo warkaa wax dhacow inta aad dhacday waad celin kartaa maante celi oo u tag dadka inta aad haysid inta kalena waxaad tidhahdaa walaalow icafi walaalow icafi aakhira li xusuusiya walaalow icafi dheh haddaadan waxba haysanin ood hore u dhammaysay u tag walaalkaa wallahi qalbiyadeennu waa nadiif kiina dhacay ee naga dhudhuumanayay hadduu maanta noo yimaado walaalow raalliiga ahaw waan ku dhacay laakiin maanta wax ma haysta iska kay cafi waa cafinaynaa maahane war miyaydan cafinaynin wallaahi waa wada cafinaynaa ideelkeen laakiin wanaaggii ha laga hel iyaga hanoo soo noqdaana ilaa ideelkan waynu wada dhacannahay war maxaa halkan idin dhigay maxaa idin dhigay halkan waxaa idin dhigay aaway waddankiinnii aaway dalkiini aaway guryihiinnii maanta ma haysaan reero wada jooga waagii hore hooyada aabaha awowga ayayada aboota abootaa la wada joogay oo reeraha loo wada noolaa waad ogsoontihiin farxad baa lagu wada noolaa war maxaa kala geeyey dadkii intee aabbaa maanta xaaskiisa la jooga intee waalid baa ilmihiisii quratucaynkiisii u adeegi lahaa maanta la jooga waa yeella waa kuwaana waa wada ciraysteen waa yeelladii ilmahooday u baahan yihiin aawey maxaa ka cayriyey maxaa kala geeyey waa dulmi sow maaha war maanta adduunye la joogaa xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu war wallaahi waxaan aragnaa wallaahi waxaan aragnaa aakhiraanu aragnaa dad badan inay halaagsamayaan oo ay jahannamo sii gelayaan war diintu waa naseexo diintan kitaabkan wanaagsan baa ina dhex yaalla war masaakiinta waxa loo qabto war ballamihii ha laga soo baxo war waxaan la labalaqayo oo la cayrinayo oo la qaadanayo oo la xisaabinayo war waxaan dadkii xaqa u lahaa hala siiyo way ka gaajaysan yihiin walaalayaal mar allaala markuu hadalkiisao xusuusiyey sulaymaan wuu ooyey wuxuu yidhi bilaahi astaciin wuu qalbi jabay bilaahi astaciin intaasoo dhan hadday isugayso oo maalinka qiyaame maalinka qiyaam ay ii imanayaan xaqooda iga soo raadsanayaan ilaahay baan kaalmaysanayaa ilaahay ha ii kaalmeeyo ilaahay ha iigu duwo inaan mid walba adduunkan ku siiya xaqiisa maalinkaa ma gudi kari xaqoodiiye aaway cuqaashi war aaway cuqaashi sidaa garan lahaa waa wax wanaagsan inaad garataan wallaahi waa wax wanaagsan inaad garataan adduunka farxad baa lagu noolaan lahaa ma ka fikirtay addoonkii allow mas-uulow ma ka fikirtay maalintaa dhimanaysid ilaa waa la dhimanaya aabbahabaa dhintay hooyadaabaa dhimatay wiilkaagiibaa dhintay xaaskaagiibaa dhintay dadkii kaaga soo horreeyey xilalkan way wada dhinteen war ma wax been ahaa rasuulkaa la dhahayaa innaka mayitun wa innahum mayituun kullu nafsin daa'iqat lmowt war waa la tegayaa xaaladeed ku tegaysaa ilaahay xaaladeed kula kulmaysaa xaaladee lagugu soo saarayaa ma ka fikirtay marna xaaladda aad ilaahay kula kulmaysid xabiibkaa inoo sheegaaya sal اllahu alayhi wasalam xaalad aynu ilaahay kula kulmayno صaxiixaynka waxaa ku sugan uu leeyahay rasuulku salى اllahu alayhi wasalam yunصabu likuli gaadirin liwa cinda istihi ywma اlqiyaama fayuqaalu lahu hadihi gadraة fulan bn fulan bn fulan waxaa loo taagayaa khaadir walba mid walboo ballan intuu shacabkiisa dadkiisa ehelkiisa ka qaaday ka soo bixi waayey waxaa maalinka qiyaama marka la soo baxo loo taagayaa calan ayaa calanka xaggee looga taagayaa futada looga taagayaa bahdalyada fiiri war futada maxaa ka soo baxa waa sayn sida xoolihiibaa sayn loo yeelaayaa seenta halkaa ugu sarraysa khalaa'iqdii oo dhan min ladun aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaam ilaa qofkii ugu dambeeyey ayaa taagan saaxadii qiyaame seen baa loo taagayaa kaa seen baa u taagan kaa kale seen baa u taagan kaa seen baa u taagan dadku waa yaaban yahay war bini aadan seen leh waa xaqiiqada adduunka uu ku joogay adduunkan qofna ma oga xaqiiqadiisa laakiin xaqiiqada goorme la soo arkayaa fakashafnaa canka khiطaa'aka fabasaruka اlyawma xadiid marka ilaahay uu dhahayo maanta adduunyada markay qofka uga dhammaata xijaabkii kashfigii laga qaadaya markaasaa isaga nafsi ahaan wuxuu ogaanayaa xaqiiqada adduunka uu ku joogay hadduu wanaagsanaa jannaad hadduu xumaana cadaab اlciyaadu biاllah laakiin khalaa'iqda kale ninkan xaqiiqadiisa goormay ogaanayaan ogaanayaan marka laysa soo saaro waa kuwaana iyagoo sayma leh kuwii qaadiriinta ahaa ballanta burin jiray beenta sheegi jiray futadaa dheer cirkaasay la eg tahay markaasaa meesha kore waxaa ugu qoran haadihi khadratu fulaan ibnu fulaan ibnu fulaan waa ballanka bixii seentan dheer waa ballanka bixii hebel oo ina hebel ahaa oo ina hebel ahaa aabbaha iyo awowgaa magacooda lagu sheegayaa meesha allaahuma sturnaa fowqa alardi wa taxta alardi wa yowma alcardi calayk xadiis kale wuxuu leeyahay muslim uu weerinayo likulli kaadirin liwaaun yowma alqiyaamati yurfacu lahu biqadri kadrihi maalinkaas qiyaame kaadir walbaa nin walboo ballan ka baxay calan baa loo taagaya bimacnaa seynti baa loo taagayaa qofka wuxuu qofka kale uga seen dheeraanaya uga calan dheeraanayaa siduu adduunka uga ballan burin ogaa so hadda waxaad garanaysaa markaad aragtid cali oo seen dheer oo cusmaan uu ka sii seen dheer yahay waxaa leedahay <laughs> walle balaayaa ku haysata adduunka muxuu ballan buriyey kii kalaa ka sii seen dheer kii kalaa ka sii seen dheer qaar baa seentoodu dee cirka dhaafaysaa ilahay waan kugu dhaarsiyey saddex iyo labaatan sana qofkii diidanaa inuu shacab noqdo oo uun rabay inuu madax noqdo dhiig u daadinayey dad u dilayey dad u cayrinayey inuu noqdo sanad walba oo ilaa haddana taagan la kari laaya ku ciroobay isagoo dhallinyaroo garmadow intuu qori qaaday maanta ciraystay diidan inuu ka tago halkaa ya oo haddana wixii uusan hagaajinaynin ilahay waan kugu dhaarsiyey aakhira saintiis intay leekaan ilaahu ceybteenna astur ilaahu ceybteenna astur way daaleen raaxa haystaan war soo ma way daaleen raaxa haystaan wallaahi raaxo waxaa haysta ya qofka dikriga ilaahay ku nool adduunkan sheekh irsaaq waa la helayaa adduunkan la yidhi ka qaado baahidaada baahidaada keliya ka qaado adduunkan adduun inaan dhisna ma naloo keenin dhisidii waxaa ka daran marka aan si xaaraana kusii dhisno war adduunka sifadiisa sow ma taqaanaan cuqaal baa tihiine xalaashiisu waa xisaab xalaashiisu waa xisaab xaaraantiisuna waa cadaab kii dhisayey xalaashii ku dhisayey xalaasha waaye xaaraan kama hadlaaya kii xalaashii ku dhisayey ayaa waxaa lagu leeyahay marka nafsadda ay ka baxdo wuu shallaayaa kii xaaraanta iskaba dhaaf kii xalaasha ku dhisayey marka allaaliya markuu dhinto laba musiibaa ku dhacda wixii lixdanka sano uu tacbayey isagoonan ku raaxaysanin ayaa laga dhex shan bangi baa leedahay afar marka baad leedahay intaasoo diyaaradood baad leedahay magaalada nairobi adaa haaf leh wadan walba intaasaad ku leedahay ilaahan kugu dhaashay adigu hun weynida intaas aad uruurisay waktigii aad uruurinaysay waa lagaa xisaabina ma ogid waxaan xalaashay ah, baahidaada ka badan waa lagaa xisaabina soo ma ogid wixii saad u jamcinaysay u uruurinaysay u tirinaysay u kaydinaysay ma aqaan cidaad u kaydinayside hal mar ayaa lagaa dhexbixinayaa adoonan hal maalina aanan nasanin marka lagaa dhexbixiyo dee xoolahaadigi lixdanka sano oo hal mar lagu yidhaahda war maracaad un ka soo qaade ka soo bax xataa marada cad inaan laga gadin baa laga yaaba oy dariska qaraabada gadeen iyo kuwii ku jeclaa ee kuu nacablayn jiray in lagaa dhexbixiyo ha lagaa dhexbixiyo sidaa haddii lagaaga hari lahaa korkaaga intaas lagaa dhexbiye ku intifaacin xisaabteedana waa korkaaga ayaan daradaas eeg ilahba kugu dhaariyey waylun likulli humazatin lumaza alladii jamaca maala wacaddadah yaxsabu ana maalahu akhladah abadan abadan maal dad ma waariyo adduunkan baahidaada ka qaado sheekh wax yaroo ku anfaca ka qaado hana u qaadanina in aan dhahayo adduunye yaan la tacbin yaan la camirin yaan la dhisin sheekh inaan dhisin oo aan camirnaha laynoo keenay ya yaan laga tegin shaqada iyo hawlaha la haya laakiin yaan inta looga tegin tan waa laynoo dhisay uurka hooyadeen markaanu ku jirnay ayaa laynoo dhisay tan maadaama dad karaamaysan oo ilaah jecel aynu nahay ilaahayna ma keenin adduunkan korkiisa ilaa wax walba markuu noo diyaariyey maahane hooyadii ku xanaanayn lahayd dhabtii lagu saari lahaa hawadii aad dhuuqi lahayd oksijiintii cimrigii aad adduunku noolaan lahayd xaaskaad guursan lahayd inta ciyaalii aad dhali lahayd halkaad cag dhigi lahayd halkaad seexan lahayd halkaad degi lahayd halkaad beeran lahayd wixii oo dhan ilaahay wuu ku diyaariyey caashan wuu ku jecel yahay caqli ayaa jidaa caqli qiimi badan oo lala xisaabtamaayo tan waa lagu diyaariyey markaasaa waxaa lagu yidhi famshuu fii manaakibihaa war socda daafaheeda socod ayaa layidhi socod adduunyo laguma tartamo dhiig looma daadiyo ololo iyo kambayn looma gala adduunyo walaalayaal xaqiiqdeedu waa sidaa ha la tartiibsado laakiin midda aanan kuu dhisnaen ee daa'iman qur'aanku leeyahay falyatanaafasi lmutanaafisuun wasaaricuu fastabiquu waatee waa aakhiro gurigaagii dhabta ahaa الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر الدنيا مزرعة ها للآخرة وبيرتا وبير ولا بيرتا حق لغو قوستا آخره دارتن آدم بصومري عليه وعلى نبينا السلام ومضيه هورنا صومري أنك ومرنا وأكتغينا دتك لا مريا ورتن يعني نسرن ينا ديقو دادنين ballamaha aynu qaadna aynu oofinno dhaaraha aynu marno aynu ka soo baxno afka waxa ka soo baxaa malag baa qoraaya adugu waad ilowday shalay waxaad ballan qaaday laakiin ilaahay ma ilaawin yowma yabcauhum allahu jamiica waa maalinka qiyaame fayunabi'uhum bima camiluu axsaahu allahu wanasuuh laa ilaaha ila allah maalinka laysa soo saaraayo oo maalinkan ka sheekeynayna seemaha dheer la yeelanayey ay qaadiriintu yeelanayeene maalinka oo mas-uuliyiinta qof walboo shacaba xaqooda uu u doonanaya xaqii xaqii uu dhahaya maalinka ilaahay uu soo saaro insaanka waxaa loo sheegayaa wixii ay samaynayeen way ilaaweyn iyaga eeg way ilaaweyn laakiin ilaahay wuu koobay adduunka marka waa saa war aakhiro nooma dhisna aakhiro guryo xagga noogama horeeya xaggaa aynu dhisanno xagga tartanka waa xagga orodka waa xagga musaabaqada iyo dhaqtanka waa halkaa aabbaha wiilku waa inuu aabbihii ka badiyaa gabadhu hooyadeed ka badisaa saaxiibku saaxiibka kale ka orod badiyaa jaarka jaarka kale ka orod badiyaa sida saxaabaduba u dhaqtami jireen aakhiro aakhiro aakhiro halkaasaa loo dhaqtamaa adduunyo ma aha raalli ahaado waa idinku dheereeyey walaalayaal waxaan ku soo khatimayaa shaacir baa wuxuu dhahayaa dadku waa dulman yihiin meel walbaynu ku dulmannahay gudaha iyo dibadda waynu ku dulmannahay qof walbaa maanta qalbigiis haddii la jeexo waxaa ku jira madlamo dulmi ayaa ku jira qof walbaa waxbuu sheeganayaa qof walbaa waxbuu sheeganayaa tobankii ruux sagaal ruux waa dulman yihiin xoolaa laga dulmay waxbarashaa laga dulmay jagaa laga dulmay hantibaa laga dulmay reer baa laga dulmay beer iyo bed baa laga dulmay xawaalad baa laga dulmay dadku waa wada dulman yihiin ilaah rasuulkana muxuu leeyay sal اllahu alayhi wasalam aلظulmu ظulumaatun ywma alqiyaama war dulmiga maalinka qiyaamo mugdiyaal noqonaya allah fiiri maalinka qiyaama man kaana yu'minu biاllaahi he wاlyowmi اlaakhir in badan baana lagu soo celceliyaa war qofka ilaahay iyo rasuulkiisa rumeey oo maalinkaa qiyaame ka baqayo dulmiga la qaadayo ee qofka dulmiga la dulmayo lagu gardaroonayo nafsadiisa iyo cirdigiisa iyo diintiisa iyo nafsadiisa iyo maalkiisa la dulmayo waa dulumaat waa mugdiyaalo lama dhihin dulmiga waa mugdi aakhiro lama dhihin waa mugdiyaalo sakaraadka ugu horeeya sakaraadkaa qofka lagu ceejinayaa lagu kululaynaya neefta lagu celinaya lagu shidayaa lagu cuslaynaya qabriga marka la geeyo qabrigaasaa lagu ciriiriyayaa waa dulmi kale su dulmi looga dhigayaa inta uu ku jiru mugdi ku noolaanayaa xaaladu soo baxa isagoo indhala oo mugdi uu ku soo baxayaa xaaladda la xashrinaya ilaahay loo sii wado dulmi ayaa uu ku soo baxayaa xisaabta alle hortii mugdi weeyaan siraadka uu waa mugdi miisaanku waa mugdi xisaabtu waa mugdi cadaabka u dambeeya waa mugdi adulmu ulumaatun yowma alqiyaama war laab cabsata miyayna miyaysan ugu oolin intaasa aayaadka iyo axaadiistii saxiixa ahay qisooyinka culimmadu ay nagu akhrinayaane ya shaacirka waa ka uu dhahayo laa tadlimanna laa tadlimanna ayuha alcaaqil laa tadlimanna إida ma kunta muqtadiran faالظulmu yarjicu cuqbaahu إilى الnadmi tanaamu caynaak tanaamu caynaaka wاlmadluumu muntabihun yadcuu calayka wacaynu اllahi lam tanami war maanta awood haddaad leedahay oo aad mas-uul tahay awood leedahay qabiilku taageerayo awood leedaho dawladu ku taageerayaan maanta haddaad awood leedahay ha dulminin ha dulminin awooddaada maanta wax ku tar dadka wanaag ugu samee dadka muslix ku noqo awooddaada mufsid ha ku noqonin laa tadlimana idaa maa kunta muqtadiran maxaa فالظلم يرجع yarjicu cuqbaahu الندم nadami dulmiga ciribtiisu شلي shallay weeyaan waxaad shallaynaysaa شلي وسن uusan waxba aaway kuwii kaarooyinka wadan jiray aaway kuwii dabaabaadka wadan jiray aaway kuwii diyaaradaha wadan jiray aaway aaway fircoon iyo hamaan aaway namruud aaway qaaruun aaway aaway faraacinadii aaway daalimiintii ka baxeen xaggay joogaan maanta dadkii malaayiinka laayay aaway aaway dadkii adduunka fasahaadiyey aaway aaway dadkii naga xoogga waaweynaa ee rususha laayay aaway xaggay ka baxeen ma nool yihiin qaar la halaagay qaar cirk dhulka lala gooyey qaar la rogay qaar biyo lagu laayay qaar lagu qayliyey aaway aaway aaway war taariikhdu duruus haynoo noqoto cibro haynoo noqoto laa tadlimana idaa ma kunta muqtadiran faالظulmu yarjicu cuqbaahu ilى الnadami tanaamu caynaak wاlmadluumu muntabihun waad iska seexanaysaa xoolaad dhacday waad seexanaysaa bed baad dhacday waad seexanaysaa reer baad soo kufsatay waad seexanaysaa reer baad soo laysoo soo gebagabaysay waad seexanaysaa guryaad soo burburisay dhiig baad daadisay waad seexanaysaa kaanamaa adigoo rasuul ah wax soo islaaxiyey ummad soo badbaadiyey waad seexanaysaa tanaamu caynaak wاlmadluumu muntabihun kii aad soo dulumtayna wuu ooyayaa wuu cilkaambinaayaa waad ladaysaa indhahaaga muggood ninkii kalena waa ooyayaa wuu ooyayaa habeenkii intuu kuu weysaystuu ilaahay u taagayaa gacmaha ilaahay buu baryaayaa yadcuu calayk wacaynu اllahi lam tanami waad seexatay adiga laakiin fallaarihii gantaalihii ayuu kugu soo tuurayaa ogow halkaasuu kaaga soo tuurayaa gantaalihii ilaahii wax aqbalayay ee waxaan arkayay ee dhahayay daalim ee madluumka waan u gargaarayaa walow bacda xiin goor dambeba allaha ka dhige waa u gargaarayaa allihii dhahayay indhihiisu ma seexdaan madluumkee soo jeeda ilaahii weynaa oo maaragta ayadda soo jeeda allahu akbar walaalayaal raalli ahaada aad baa kugu dheereeyey waxaan kaloo ka cudur daaranayaa boqolkiiba boqol wixii meelka dhaca ama hadal sidii la rabay aanan u dhigin waa ka cudur daaranayaa runtii ilaahayna waxaan uga baryayaa madaxdeenna xaqa inuu ilaahay tuso xaqa inuu ilaahay tuso kuwii raacana uu ka yeelo ballamaha ay qaadeen inuu ilaahay ka yeelo kuwii oofiya ibliiska waa cadowgeenna wuuna sibqin karaa laakiin waxaa wanaagsan qofka daa'iman ka soo noqda ee ilaahay ku xirnaada ilaahay waxaan ka baryayaa qof walboo dhacan oo miskiin ah inuu ilaahay u gargaaro qof walbaa xaqiisii inuu ilaahay u soo celiyo ilaahay amnigeenna iyo ammaankeenna hainoo soo celiyo ilaahay waxaan ka baryay xerooyinka masaakiinta qaxootiga ku dhiban inuu ka qaada dhibka saaran inuu ilaahay dhulkoodii uu nabad uga yeelo dhulkoodii ilaahay uu ku celiyo inagoo dhan waynu bukaan jiif iyo bukaan socod baynu nahay in aan maaragtahay ilaahay uu nagu celiyo dhulkeennii dhulkeennii ilaahay noo badbaadiyo dhulkeennii berisamaadkii ku soo celiyo horumarkiisii ku soo celiyo berisamaadkiisii ku soo celiyo dhulkeenna khayraadkiisa waa badan yahay khayraadkiisa inuu ilaahay nagu deeqo inta ayaan kusoo gabagabaynayaa hada wma kana min tawfiiqi famin allahi waxdah wma kana min khaطأi aw sahwi aw nisyaani faminii wmin الshayطaan وacuudu biاllahi an akuna jisra tacbaruuna calayhi ilى اljanati wayurma bihi fi jahannam ثuma acuudu biاllahi an udakirakum bihi وansaah astawdickum اllah aladi la tadiicu wadaa'ichu asalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatuh aynu iscafina idaylkeen aynu iscafina idaylkeenni qalbiga oo aan nadiifin oo aan xiqdiga iyo hilka iyo xasadka iyo xumaanta aynu ka saarna waa wax jannada aynu ku gelayna waana wadada noogu dhow walaalaynu nahay waxaba adduunye iyo waxaan waxba aan wax dhexdeena maraye aynu iscafinno aynu ilaahay u wada noqonno idaylkeen caawa qofna yoonu seexanin isagoo qalbiga walaalkii wax ugu hayo adduunkan haddaynu ka tagno rasuulka maciisa jannatulfirdows allah isugu kaageeyo asalaamu calaykum waraxmat ullahi